dhegeystayaal dilkiin baa meelo joogtaan si walbad inoo maqlaysaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal markale kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo axada taariikh waxay ku asteysan tahay siddeedda bisha januari sannadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qabanqaabada shirkadda heshiisiinta koonfur galbeed oo ka socda weli baydhaba xilli weli ay ku kala aragduwan yihiin xubnaha siyaasiyiinta ee kasoo horjeeda laftagreen madaxweynaha puntlandna wuxuu tilmaamay in haddii waqtigu dheeraado doorashooyinka golayaasha deegaanka ay wakhti ku darsadaan aysan wax sidaa u weyn una digay siyaasiyiinta kasoo horjeeda waad dhegeysan doontaan sidoo kale waxyaabaha aad maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska ciidamada xooga dalka oo iyana faahfaahino ka bixiyey dagaalo iyo qaraxyadii ugu dambeeyey al-shabaab ay ka fuliyeen ka mid kamida ah gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe qodobadaas iyo qodobadan ugu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee u diyaar garooba ogaal dadkiisa iyo xoolihiisa dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan guntiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa dadkiisa iyo xoolihiisa

degdeg howdaharogay qarnadu wada dergamsan tahay hadday qaalmuhoodidaan hadday jabiyaan dudada hadday iyo ninkii waday dhan waxay ku dam aysan karay waxaan kula doodayaa dantaada aada yaqaan dhammeerawsha heestaasi waxay daafur waayd barnaamijka ogaal kursigaasan caashaqae eh. madaxweyne madaxweyne koli dhahaye eh waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland anna waxaan ahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state war weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ihaysdukore waana iilagobsidukore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland qeybaha hore barnaamij ogaal ayaan guda gelina dhegeystayaal aynu ku bilownayaa iyadoo oo koonfur galbeed muddooyinkii lasoo dhaafay uu ka jira khilaaf siyaasiya oo salka ku haya muddo xireedka hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen waxaa la filayay in shantii bishan uu ka furmo magaalada baydhabo shir dib heshiisiina oo ay horey ugu dhawaaqeen gudoonka golaha shacbiga shaqaadan maxamed nuur madoobe iyo hogaanka koonfur galbeed cabdicaiis laftagreen waxaa jiray in shaqaaqooyin ay ka dhaceen dhamaadkii bishii hore magaalada baydhabo xubno siyaasiyiin ah ayaa weli ku doodaya in marka dib heshiisiin aysan ka qabsoomi karin magaalada baydhabo maadaama saaxada siyaasadu aysan furnayn aan loo ogoleyn xubnaha qaar ee siyaasiyiintu inay tagaan magaalada baydhabo xorriyad aysan jirin sidoo kalena aragtidooda aysan xor u ahayn haddaba maxaa laga filan karaa shirka la filayo in maalmaha soo socda ka furma baydhabo xal muu noqon karaa caqabadaha ka jira koonfur galbeed iyo khilaafka taagan waxaan wax ka weydiiyey rofesor maxamed cumar dalxa oo kamid ahaa xildhibaanada baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim cabdilcasiis adiga iyo raadiyo kulmi waa idin iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee wasiirahan ma dhegeysanaya meel kastoo ay joogaan dalkiisa iyo dibadiisaba ama ku hormariyo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu shirka heshiisiyiinta ee la doonayo in lagu dhameeyo khilaafaadka iyo madmadowga ku dhex jira maamulka koonfur galbeed waa mid hadda baryahanba aada maaragtay loogu hanweynaa inuu bilowdo oona la isugu yimaado si markaasi ujeedkii loo qabtay looga gaadho maaragtay natiijo fiican marka waxaan rajaynaynaa marka inay sidaasi ay hawsha ku bilaabato kuna dhammaato wanaagii loogu talagalay waxaa la leeyahay weli walaacaa jira in shirku qabsoomi kara in kale dhinacyo badana waxay sheegayaan inaan loo dhammayn oo nidaamka loo wado oo madaxtooyadu kaalin badan ku leedahay marka arrintaa maxaas leedahay iyado laftirkeeda waa lagu xallin karaa si shirka u noqdo mid loo dhan yahay oo dhammaan dhinacyadu ay ka qayb galaan rumiya waa mahadsantihiin mar kale waa su-aalo iyadana isweydiinteeda taalla aniga horta ereygan dib u heshiisiin la yidhaahdo concern aan ka qabaa hadda ka horna baarlamaan ah, dadii ku jirayna waa soo dhex dhigay waxaana eh, runtii maalintaasi eh, ay ugu raaceen mudanayaal fara badan ee golaha ka tirsanaa kaasna weli aan rabaa in maartaan dhiirigeliyo dib u heshiisiin maalin walba taagan waxa ay la mic tahay waxaanan dhammaanayn oo infinitive ah meeshaa horta ereygan dabajisan ha loo bedelo dhab u heshiisiin waayo weli dhab looma heshiin maalintii sagaashameeyadii dalalaantihii soomaaliga burburkeedii wixii dhacay waa la xalinaa sidii loo yidhi ilaa iyo hadda dib u heshiisiin aan ku jirnaa dib u heshiisiin qaran mar haddee ay dhacdo waxaa loo baahan yahay wixii dhacay in laga soo gudbo laakiin waxaa moodaa shalay meeshii laga dhaqaaqay ayaa lagu soo noqonaya mar weliba didib dib dib dib marka iska dhigno ereygaan sidiisabo aan la qaadano waxa aan ka hadlayn inay noqoto through reconciliation ama waxa maanta ee eh, heshiisiin la yidhaahdo oo dhab ah oo ku waaqaca ah. waxa laga heshiinayana la garanayo ujeedka loo heshiinsanayana la garanayo waxa laga heshiinayana la ogyahay haddaanan la helin ajendaha horta marka u horeysa waxa la heshiinaya maxay tahay waa arrin siyaasadeed oo khusayso oo dhowr qofood miya ma dhibaato guud ahaan haysato mujtamaca soomaaliyeed ee ayaga loo mutbaynayo inay yihiin koonfur galbeed oo dhan miya mise waxa waaye wax eh, si ma aragtay eh, transit level in loo maro oo la yidhaahdo waa la heshiiyo kadibna wax aanan lahayn mabaqosho fog oo haddana beri dib loogu soo noqonayo lalagu hadana in lagu sii dambeeyo meeshaa miyaa warka dadka waxay isweydiinayaan maxaan heshiinaynaa waxa laga heshiinayo maxayihiin dhibaatooyin fara badan baa jiro waan ognahay dalka guud gaar ahaan koonfur galbeed marka la fiiriyo meel waliba soomaaliya wax dhibaatada hayane ee aan garan karno aanan maanta ee asaga ogeyn aan jirin tixgelin la siinin ayaa horta ugu weyn waana cadaaladda weli ma jirto in yidhi aan kula fariisano wadanka dhibaatada ee amni dhibaatada dhaqaale dhibaatada ee eh, bulshadeed wax weliba ee dhaqan ay jirta maxaa hooyay aabba u ah weli nin maanta ama go-aan soo baxay waa cadaalad darre cadaalad darradu marka ayada aan ka bilowno si soomaali oo isaaminta oo ayaga sinaaniyo cadaalad wax ku qaybsata xuquuqda muwaadiniinta inay ifisi loo arko wax weliba laakiin tii waxaa laga dhigay bendin tii muhiimka ahayd ay waxaa la dabamariyey ama aanan laynin iyo lixdankii oo dhibaatadana asago marka ugu horeysa koonfur galbeed laftirkeeda ayaa yaa waayay in la micnay u baahan tahay dadaaba koonfur galbeed oo dhan digidimirata u hay ay yihiinoo dadaatayaasheeda in ayaga markii ay fadhiistaan ama ay hadlayaan makarbooda waxuun ay ka eegaan maartay yaa ka fadhiya mirirne maartay digil meendhaaka joogo digilkaa laftirkiisa asaga is eedaynaayo mirifliya asaga is eedaynaayo ama digilkiyaa mirifla eedaynaayo dardhaweyd oo arkay diimaal baa faylinayeen oo ay lahaayeen annaga waan ka maqalnahayo waxa anagana mid kale ka kala qabsanaynaa sidaas oo kale ayaa soomaalida wixii kale ay ku noolaa ama yaa meeshaasi wax laaqaaxo nidaam federaal waa laleeyahay soomaaliya lugiisii lama yaqaan dadka adduunka waa yaqaanaa waxa ay u dhexeeya system haddii uu khaldan yahayna systemka u baahan in la ah qofka anaga waxaan u naqaanaa cali baa xoogaa aan wax ka tirtanaynaa maxaa ka micina baranku bedelaynaa haddaan cumar aan keeno cali ma arday wuxuu ku dheeray iyo waxuu haleeyey iyo waxuu sameeyey muraad kama balimo cali caliyay la baxeen kaas ujeedkaas laakiin weli waxaa taala dhibaatada cali uu ka tagay ani waxaan qabaa haddaanan dhibaatada aanan la saxin ee jirta koonfur galbeed waxba ma arday cali saxiib hadduu cali joogiyo hadduu baxo waa isku dhibaato waxaa jirta oo asal ah oo cadaalad darro loo baahan yahay soomaaliya oo dhan ay ka wada jirto min federaalka ilaa iyo maamul goboleedyada inay ka heshiisa soomaaliya xaqa iyo sharciga labada gudmaha iyo dastuurka ee dadka intay degsadaan ee haddana xibra calalwaraq ee iska noqonaysa xog lagu qoray maaragtay eh, maaragtay xaashi eh, qalin lagu qoray in laga gudbo oo hadiiba la heshiinayo si dhab aan loo heshiiyo waxa laga heshiinayna ayagoo la yaqaan taasa aniga horta iyo abdays intaana wax kala qaadin dad badan walaa waxay qabaan in marka shirkan uu natiijala-aan kusoo dhabaan karo maadaama la rajeynayo in xubnaha qaar ee mucaaradka ama siyaasiyiinta ay weli salugsan yihiin in nidaamkii dimuqraadiyadda uusan jirin xorriyad aysan baydhabo ku tegi karin eh, sidoo kalena garoonkii diyaaradaha xamar laga celinayo oo diyaaradii xataa aysan qaadin wufuudda qaar ee mucaaradka marka arrintaa laftarkeeda soo caqabad kuma noqon karta shirka fashilin karta haddii ay iyagu siyaasiyiinta soomaaliyeed iyagu ay noqdeen kuwa ummada soomaaliyeed kubad oo kale ugu ciyaaray oo matuulkooda iyo waxqalkooda dhammaan asaga maartay uu kusoo qoobay inay kursi keliya ay ku tartamaan ama kursi keliya inay maartay ay ku dagaalamaan dadku maxay yihiin ayagu shacabka soomaaliyeed garan weynay anagu ma waxa yacni cooskii lagu sheegay maroodiyaashu hadday ku dagaalamaan sidaas asna ku baaba-ay la yidhi miyaynan jirin soomaaliya waxgarad kale oo aan siyaasi ahayn soomaaliya miyaynan jirin dad u tura naxa oo shacabkeeda iyo ayaga garta dantooda miyaanan jirin miyaynan culimo iyo akhyaar aanan jirin dhallinyaro waxgarata oo masiirka ummad soomaaliya ka midaysan ee wax isu ogol miyaa laga waaya adduunka shacabka wax bedela dad politician siyaasiga hadduu xariga u goosto haddana wuxuu isticmaalayaa waxa waaye kan kale ee doonaya xataa laftirkiisa inuu meesha yimaado isla shacabkii u isticmaalayaan shacabkii waxaad arkaysaa kan khaldan iyo kan saxan labadaba way la jiraan maanta aniga haddaan khaldanahay nin etoosiya oo ama shacbi daacad ah oo soomaalinimo iyo muslimnimo iyo diin iyo iimaan leh intuu soo bannaan baxo igu taageeri maayo haddii aan wanaag wado haddii aan wanaag xumaan aan wadane yacni xumaantayda maanta ayay ka diidin maayaan nin walba diinta qabiilkiisa ayuu haytaa nin walba waxaa la tusay ficil oo ka baxsan waxa dowladnimo la yidhaahdo soomaalinimo la yidhaahdo muslimnimo la yidhaahdo taas jaahiliyad iyo carabta ku dhaqmi jiray oo nin walba diinta reerkiisa oo ashayqu ah calaa diini qabiilati ayaa la dhihi ninka haddiiba reerkiisa asaga uu hataa uu arkaayo inay khaldan yihiin wuxuu kale aniga reerkayga unbaan isku diinahay wixii reerkayga qabaan ma anaa ilaa in labad gusaya gooy oo in dashid gusaya arshid ay dhihi jireen ani reer gusaya leenahay reer gusaya soo toosaana waan toosanahay haddii baadiyoobaana waan baadiyoobayaa waa in shacbiga soomaaliyeed u noqda shacbi waaci oo wax fahmi kara oo wax garta waxay u daranay waxay udan kala karta laakiin shacbi ninkii maalintuu doona soo bannaan baxsanayo oo igu taageer hadduu xun yahay iyo hadduu fiican aanan labadaba ra'yi kulahayn haddaad maanta anigoo xun aan laba aan soo bixiyo oo laygu taageero berina kiificinayo wuxuu soo baxsanaya shan boqol haddii kan oo xubna maanta duu soo baxo ma aragtay ee shan boqol berina wa yani waxa waaye wuu isbararay keewo isbaxsan waa aragtay shacabka yani waa aad arkaysa kumanaan oo ku riyaaqsan nidaamka imaamkuka jira oo jardiinooyinka ee muusicku marayo oo heestaayo oo wadooyinka marayo oo ammaan la taagan nidaamka meesha ka jiro kuwana maaa ayagana ay taagan yihiin ayagana maarata eh, kasoo horjeedaan oo caay iyo maarata iyo waxay rabaan ayagana ay hadlayaan ninka marka aan maarata soomaalida markaasi ama dadka reer baydhabo aqoonin muxuu ku qiimayn karaa dadkaasi waxa waaye dowlad kasta macaanad iyo leedahay maanta dad adiga aad taageersantahay kaasa aniga maarata iyaa diidan ay diidan tahay kana ay taageersan marka waa in shacabka laga midooba dalka guud ee qaranka ee tan kor marka laga midoobo tan hoos waa laga midoobi kara aniga shacabka soomaaliyeed aan aaminsanahay hadday ayaga ay noqdaan shacbi midaysan ilaahan kugu dhaariyey wallahi maanta heerkan mana la taagnaadeen hadii wax laysu ogolaado ma aha qofka wax la bedelaayeen hadduu systemka maanta iyo wax nidaamka jira ee wax laga bedeli lahaa soddon sano soomaaliya iskama daba wareegsan laakiin waxaa waaye cali hebel ku bedel caasha cambare ku bedel ama reer hebel reer hebel ku bedel ama hebel baa aniga ixiga ama hebel baan aniga aan bargaranayaa haddaad adiga aad duubaysid oo aad dalka iyo dadka waxaad u taraysid aniga inaan ku jeclahay ama inaan ku rabaa ka horeyso yacni waxaan waa lagu shaqaynaya ayaa wadanka oo dhan ee lagu gubay ayaa waxay tahay aniga qofkayga iyo aniga saaxiibkayga iyo aniga ninkaan bargaranayo iyo ninkii aniga tayda yeelayo yani waxaasoo dhan dowladnimo maaha rofeor maxamed cumar dalxa oo kamid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinaya arrimo ku saabsan shirka dibushisinta la filayo inuu baydhabo ka furma maalmahaas oo aadan welina ay ku kala arag duwan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ku ah hogaamiyaha laftagaran cabdicasiis laftagaran oo muddo u dhamaaday markan wasaaradda gaashaandhigga soomaaliyana waxay ka hadashay qaraxyo iyo weeraro muddooyinkii lasoo dhaafay al-shabaab ay ka fuliyeen qeybo kamid ah gobolada hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdullaahi cali canood ayaa ka hadlay arrimo badan oo khuseeya amniga iyo waxyaabaha soo kordhay iyo sidoo kale amaro cusub wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed oo isla wasaaradda gaashaandhiga ahu waxay marka koowaad xaqiijiyeen waajibaad ballaaran iyagoo kaashaanaya shacabkooda ah, gaar ahaan ciidanka difaaca shacabka guulo badan baa la gaaray dhul badan baa la xoreeyey shaqo bilowha aad iyo aad u fiican baa la sameeyey oo keeni karta dhammaan in al-shabaab iyo khawaarijta laga xoreeya dalka soomaaliyeed howlgal kasta oo la sameeyo waxaa jira waxyaabo yaryar oo soo baxaya oo loo baahan yahay in laga fayjigoonaado cadowga mar aad jabiso makargiisa iyo dhegar buu kuu maneegayaa ciidanka difaaca shacabka markii deegaanada la qabto ayaga iyo ciidanka difaacu xoogu waa kala baxsan yihiin howlgalka waa la isla howlgalaa marka meel la qabto ciidanka difaac milatarigu meel gaaruhu samaysta oo difaac ka galaa dadkan kale deegaankii la qabtay bay joogaan madaxdii meeshay joogtaa magaalooyinki waa la joogaa bacdamaa hore isan ula dariri jirin al-shabaab oo aysan dhagartooda iyo mahrigooda aysan hore u aqoonin waxaan rabaa talo inaan siino taladaasu waa talo iyo awaamir labadaba wada socota wey anoo ku hadlahaya magaca wasaaradda gaashaandhigga wasiirka iyo taliska xooga dalka soomaaliyeed magaalada markaad qabataan ama deegaan aad qabataan lagu dagaalamayay oo ah taarget muhiimah oo la xoreynaya marka la xoreeyo oo la xaqiijiyo oo laga saaro w haddii qarxay wax ku jira laga saaro waxaa muhiima ah in asaga la ilaaliyo oo aan dib lagaaga qabsan waa in loo sameeyo jekbointiyo haddaadan biro waaweyn haysan geedaha waaweyn jirada weyn inta soo geshi jeedka ku goo waxaa mamnuuca aagag dagaal oo laga faltamayay oo shalay iyo daraad iyo bilihii hore laga soo faltamayay oo loo aqoonsaday zone dagaal inay tahay in dadka shacabka oo ka imaanaya gobolada iyo baabuurtooda ay iska soo yimaadaan oo rakaabka la keeno oo rakaab ka baxo oo lasii socdo oo lasoo socdo taas waxay samaynaysaa waxay bixinaysaa sirta ciidanka howlgelaya waxayna u sahlaysaa cadowgu inuu dulduleelo ka helo oo uu halkaas dhibaato weyn ka geysto baabuurta ciidanku ku howlgalayaan maahna gaadiidka kale oo imaanaya oo shacabka dhammaanba in la mamnuuco waa marka koowaad marka labaad checkpointiga in la sameeyo arintaasi haddaan soo koobo waxaa mm. keenaya mm. ciidanku marna dagaalku ku jiraya xabaduu ridaya marna wuxuu ku jiraa marxalada la diyaargarowga dagaalka diyaargarowga dagaalka waxa weya waajib baad gudatay waajibka kalead u socotaa mm. dagaalka waxaa ka imaanaya inaad samayso jakboyntiyo cadowguusan kuusoo gudbeen inaad samayso sahano inaad samayso ilaalooyin inaad samayso roondo habeenkii wareegta inaad jidadka magaalooyinka iyo meelaha muhimka ah hotelska iniyo ama saadka ay taakuleyntu taallo ama madaxdu ay joogto ama magaalooyinka la xoreeyey in jidadka soo galo dhan la xiro dadka shacabka oo soconaya dhan in la joojiyo waa qaybta ugu muhiimsan cadowgu hadda maanta dhito jahada cadowga baawar ka yimid darawal keliyaana iska watay waana soo galay shaqadiisibuuna qabsaday waxaad ogaanaysaa in wuxuu soo dhex maray dad fara badan oo ciidanka difaaca shacabka oo iska socda marka laanoo nin gaar u xilsaaran oo shaqadaas qabanaya baan jirin marka dad shaqadaas waajibaadkaas qabta oo u xilsaaran waa inay jiraan mar aan la hadla waxaa laga baqayaa inay qaarkood ay barbaarasho sameeyaan ma aha sidaas baarbaar shaxa laga sameynaya meel shacab degan yahoo dad ganacsi iyo magaciisa ka socoto ma aha meesha in ganacsi ka socdo oo furun dagaal lama rabo iyo aaga dagaalka marka waxa weeye jegbointigaas waa in la sameeyo sahanka iyo roondadu waa inay jirto madax horjoogayaasha ciidamada difaaca shacabku waa inay leeyihiin xuraamayaal ciidanka ugu dhex jira si aan xogtiina loo gudbin al-shabaab asagoo oon qofku ka tirsanayn yaa inta loo soo xerara meesha aad joogtaa lagu tabcayaa halkaad joogtaa lacag loogu soo diraya saalejidkee furan waxba adag rabno midig bidix in adeerkiisu wax soo wacdo ama qaraabadiisa kale waanu iska baahan taasu waa midda qaraxyada ay keenayso horta waxaa la rabaa xogta in aadga aad ii sheeg xooraanka lagu hayo arrintaasi waxaa keenaya waxaa weeye horta inta badan dagaalka waxaa la qaadaa qof iyo geed marka kala garto laakiin iyagu waxay dagaalka soo qaadaan sagaal sac toban sac haynimo waktigaas waa waktiga dhalinyaradii meesha joogtay jaadka ay cuntay oo ay ka seexatay jaadku waa al laftigiisa al kale ah jaadku waa midka u sahla cadowgu inuu ku gaado lannu waxa weyaan waa laba qaybood jaadku mid markii deegaan la qabto ganacsataa keento ciidanka u keenta kaas dhibaatada uu leeyahay waxaa weeye in ciidanka jaadka la cuno habeenkii sagaal sac la wada seexdo la daato marka labaad wuxuu leeyahay in sirtu baxdo nin walba telefoon meel kula hadlo iskala tago teleefonda ismaartiga ah in askarta dhowr inta isugu yimaadaan ay fiirsadaan facebookyada iyo magaciisa iftiinkiina uu baxayo ehm, ciidankuwa la rabay ilaalada hore ah qofba meel dhunto fariisto uu habeenkii ilaaliyo jahadiisa iyo aagagii loo qaybiyey waa isu imaanaya marka jaarka cuniga sheekaa la bilaabaya waxyaabahaasoo dhan waxaa cadowga taakulaynaya wey eh, marka labaad markii tobanka saac sagaal sac toban saac la gaaro hal qof oo soo jeediyo jaad cunay ma jiro waa la seexanaya arrin kaleo ka khatarsan baa jirta jaadka ganacsiga lagu geeya meesha dhallinyarada meesha joogta oo ciidanka acdoonka shacabka iyo milatariga kulligoodba nin mar walba jeebka lacag ku haystaa ma jiro markay jaadlayaashu meeshka geeyaan waa la qarinayaa waan se sheegaynaa madaxdana waan u sheegaynaa waxaa leeyahay rubaca jaadka waa shan xabadood shan xabadood rasaasa shan ninoo cadow ku dili lahayd qaybta jaadka ah waa marduuf barkiis toban xabadood marduufka waa labaatan xabadood markii ciidanku uu muddo jaadkaas ururkaan ama guutaa meesha degan jaadkaas ay muddo ku socdaan maalinka dambe rasaastaas kulligeed ashaaba gaaraysa ashaab laga gadayaa rasaasta adiga lagaa qaaday ashaaba dib ugu noqonaysaa aad jaad ku gadatay ku cuntay markaas adaa lagugu soo weerarayaa berisox hala lagugu dhamaynaya markay is ogaadaan ninkiiba toban xaba ama shan xaba inuu haysto qiyaastii inta aadan kaba gaarin sanaadiiqdii rasaasta in la furo yaad arkaysa dhunta kaa galay ciidanka militari waa ka feejigoon yahay waagi horena waxaan samayn jirnay baabuurkii jaada oo noo yimaada oo dadkaas ganacsatada ah baabuurkana waa la wareegi jirnay qori baan korka saari jirnay jaadkana waa gubi jirnay ayadoo la arkay aan gubi jirnay qofka dadka noo yimi tarsbool baan siin jirnay mar laba kale noo keenaya jaad kale aan gubno mar dambe wax ku imaanaya male labaatan nin oo miyir qabta oo caafimaad qabta oo ku ilaalisa ciidanka ka fiican boqol nin oo inta jaac cunta seexato lagu laayo khasaaraha ku wasaaradda gaashaandhigu ciidanka xooga dalka soomaaliya way kala dagaalantay taliska xooga dalkuna wuu kala dagaalamay waana lagu guulaystay ma tagaan waxaas ciidanka agtiisa ma tagaan dadka shacabka ah jifo jifo iyo qabiil qabiil iyo yaa loo socdaa midka jaadka u keenaya waa in midka gadanaya waa in waa qaraabadoodii qaar ka ahaa wata oo ragga horjoogayaasha ka marka ciidanku intervention kuma samayn karaan ma faragelin karaan dadkani waxooda waxaa shaqadaas waxaa ka qaban kara horjoogayaasha ciidamada difaaca shacabka oo iska joojin kara jaadka oo iska oo ciidanka cadowga jagboynti u dhigi kara oo sahmin kara oo ilaalin kara khasaaraha ciidankooda soo gaaray inay ka fakaraan iyo dhibaatada imaanaysa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulahi cali caanad ayuu ahaa oo ka hadlaya arrimo badan oo khuseeya xaaladaha amniga ee gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe iyo weeraradii ugu dambeeyay al-shabaab ay ka geysteen qeybo kamid a ah labadaasi gobol barnaamijka horaad degeysanaysaan kanina waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnamij war idaacadda kulmi inaad nagala socotaan dhegeystayaale markan puntland haddaan egnana hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu ka hadlay arrimo badan oo khuseeya bilaabida diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dadweynaha ee puntland dhowaan ka bilaabatay siciid deni wuxuu sheegay in haddii wakhtiga uu dheeraado ama ay ku darsadaan muddo kale aysan wax sida uwan ahayn dhammaan hogaamiyaashii ka horreeyay ee puntland ay sameeyeen muddo kororsi waxaa muuqata inuu sii oodorosayna dhici karto inuu markaa ah, muddo kororsi iman karo maadaama ay dheeraan karto wakhtiga doorashooyinka qof iyo codka ah oo ay walaac ka muujiyeen xubnaha ururada siyaasadda puntland iyo dhowaan mada looga dhawaaqay deegaanada puntland oo ka dhana siciidani iyo xukuumaddiisa waa kan siciidani oo arrimo badan ka hadlay waxaan moodayey qolo afkayga ku hadaysaa jiri jirto inay hartaan moodayay makuwo kalaa soo baxay anugu warkaa ma hayo marka dadka anigu wax iga sheegaya hadda dambe yaan lay dhegaysana anaa jooga af jooga looma adeegaa la yidhi wixii layga maqlo waxaa lagu qaato horta dadka intaa ka dhiganaya xoogga iyo xeeladda madaxweynaha saas yiri ha ka waantoobaan baa odhan laha annaga waxaan u soconnaa waa horumar bareeraheenana bannaankaan la taaganna cidnaba kaftanka iyo hadalkan oo diyaar baan u nahay horar marar badan waa u sheegnay haddana waa u sheegaynaa dalkan way wada leennahay danihiisana waan wadaagnaa inaan ka tashannona waa waa waa waajib in wixii lagu tashado cidda fulinaysa lagu ixtiraamona waa waajib sunnada rabbaaniga ah iyo midda shuruucdeennana nin meel ku waaraaya ma jiro waa la isbadbeddelaaya nin walba xisaabtanku wuxuu haystaa xilliga uu xilka hayo waad arkayseen guddoomiyihii hore halka ka hadlaya guddoomiyaha haddana wuu hadla xilku waa meerto laakiin waxa aynu ka hadlayno waxa weeye waa horumar bulsho doorashooyinku iyo nidaamkana siyaasigu hays bedelo waa sidaan u dhaheelna jidadka aan dhisanno iskuullada aan dhisanno caafimaadka aan dhisanno waxba kama duwana ninkan raba inuu dalkuna horu maro jidadna helo nidaamkii bulshadana uusan horu marin ama siyaasiga ah wuxuu ka talinayaa waa khilaaf iyo in intii la sameeyey ay burburto ummaddana waxay ku kala badbaadi kartaa sharciga iyo dimuqraadiyadda inuu hormaro waxaa la yidhaahdaa marmarka qaarkood reer mudugna ku daro waxay leeyihiin madaxweyne hor u soco haddana ha dhaqaaqin horta laba isgala maaha halkaas waa fiican tahay iyo haddana horta ayaana haysgelinina dhinacaan u bayrno doorashadaan aadno dadku xor bay yihiine inta badan in hadda waxaan maqlaya kuwa dimuqraadiyadda u fasiraya dadka dhan waa inay isku raacaan adduunka meelay dad wax isku raaceen oo dimuqraadiya lamaba sheeginba dimuqraadiyaddu waxa weeye inta badan in taladooda la qaato inta yarna ay ixtiraamto inta badan waxay ku heshiisa dhaqankeennuna waa sidaas marka waxa shuruucda iyo qawaaniinta iyo dowladnimada aan ku dhigannay iyo dasaatiirteenna uun baan rabnaa inaan ixtiraamno waxa cabsida dadka la gelinayo waa shaki laga gelinaayo inay golayaashooda deegaanka doortaan waxaa la leeyahay madaxweynuhu doorasho uma socdee ku darsi buu u socdaa soo saas ma oo ku darsi haddaan u soco doorashadan maa iska daago iyada aado iyadaba waa laba aadi karaaye wax maxaase iska dhex galay aniga maahane madaxdii hore oo dhan waa ku dardarsan jirta dhibna ma lahayn laakiin meeshaan u soconno ma aha ku darsi iyaa la dooranaya ninka raba inuu labadaa isku khaldana dadkay u jahwareerinaya annaga waxaan u soconnaa waxa weye nidaamka dowladnimada inaan horumarino hadda waxaan u soconnaa golayaasha deegaanka in la doorto shuruucdii iyo dastuurka wuxuu qabana lagu dhaqmo wixii waxaa ka duwan wada waxay ila tahay waxaa lagu daawoobaya sidaaro kale in loo hadlo qofka markuu wixiisa sheegtaa laga jawaabi karaa soomaa maa marka markaa hadashadaan annaguna waa ka jawaabaynaa dadkana waa u bayaaninaynaa waxa maanta markhaanti ka ah waxa waaye goobaha diiwaangelinta hadda kuwaa waxay yidhaahdaan doorasho lagu shubanaayo war doorashaba maahana waa diiwaangelin kuwaa waxay leeyihiin doorasho qori lagu waardiyeynaayo war doorashada qori laguma waardiyenaaye nimanka jidka u galaaya sanduuqyadaa laga ilaalinayaa sida sharaftiinna iyo cirdigiina loo ilaalinaya loo ilaalinayaa dadka danihiisa marka waxaan dhihi lahaa horta hadda wixii ka dambeeya kale xishoon mayno kalena baqi mayno waa wada hadlaynaa marka aad la tahayda intaa iska daysaan haddaan fiican nahay ama noogu dara ama na soo celiyaysaa rabtaa yeele aan iisii shaqaynaya <laughs> soo inaa inii shaqayno ma rabtaan haddaad leedihiin wax ma qabanaysaana naga la hor leexda dhe iyadana waa inagu ogolna middii idinka inii roon aada madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan oo markaan laga hadlayay deegaanada puntland oo ay ka mid tahay in markaa hogaamiyaha siciid deni uu doonayo inuu sameeyo muddo kororsi waqtina uu ku darsado si markaa uu fursad ugu helo inuu sii joogo xafiiska xubnaha ururada siyaasadda ayaa ku eedeynayay in doorashooyinkan qof iyo codka aysan suuragal ka ahayn soomaliya puntland xilligan laga qabto taa bedelkeeduna ay xukuumadu siciidani dooneyso muddo kororsi markan hadaan eegno dalka shiinaha ugu yaraan toddobiyo ruux ayaa geeriyootay labaiyo labaatan dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu shil ka dhacay bariga dalka shiinaha warbaahinta dowladda ayaa qortay in markaa shilal aada u badan ay ka dhaceen qeybo kamid a ah bariga wadanka shiinaha waxaa shilalkan sameyna ay yihiin in markaa uu jiray saxmad badan oo dhanka iyo wadooyinka ka jiray baabuurtuna markaa ay la kulmeen ciriiri badan arrintaana ay keentay inay shil galaan waxa uu shilkan ka dhacay halka loo yaqaano nanjang oo kamid ah gobolka jianking oo isna dhaca bariga wadanka shiinaha waxaa laga soo xigtay xubno kamid a ah dowladda in markaa dadka dhaawacmay la geeyey goobaha caafimaadka sidoo kalena la baarayo waxa sababay in markaa shil khasaarahan faraha badan dheliyey uu ka dhaco bariga wadanka shiinaha warbaahinta gudaha ayaa waxa ay qortay in markaa la raadinayo waxa rasmiga ah ee sababay khasaarahan fara badan ee ka dhashay shilkan ka dhacay qeybo kamid a ah bariga wadankaasi shiinaha inta badan wadooyinka qaar waxa ay la kulmaan ciriiri fara gawaarida maraysa oo badan iyo qaarkood oo marka aan loo dhisin habab markaa la jaanqaadi kara sida ay u isticmaalaan saxmad ahaan gawaarida waaweyn ee xamuulka iyo gawaarida kale ee raaxadu ay dadku wataan arintan waxaa ka dhashay in markaa ay bataan shiralka ceynkan iyo kale ah oo ka dhaca inta badan qeybo mid a ah wadanka shiinaha gaariga taraag ayaa la sheegay oo nuuca xamuulka qaada inuu markaa ku dhacay gaari kale oo basa taana ay sababtay in rakaabkii saarnaa gaariga inta badan ay dhintaan halka qaarkoodna dhaawacyo halisa ay soo gaaraan waaxda gurmadka deg ee shiinuhu waxay sheegeen in dadka dhaawacmay haatan lagula tacaalayo goobaha caafimaad sidoo kalena hay-adaha ku shaqada le arrintan ay baaritaano ku wadaan waxaa rasmiga ah ee sababay shilkan khasaaraha badan dhaliyey barnaamijka olaad degeysanaysaan kulmiyan waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamij waala dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada gacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ladalaya baraha ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid ibraahim cali iyo maryam cabdulla xasan ayaa soo jeedinaya xubinta maante isla hadalhaynta ayaan ku horumarinaya markaan waayo maryan waa mahadsan tahay dhan kaleeta hadalhaynta jirta waana dhankii ciyaaraha weeyaan xalay efe kaabka ayaa la ciyaarayay iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool laba gool laba gool ay la gashay kooxda kubadda cagta wolfista waxay ka dhigan in kulan kale wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta wolfis weliba kooxda kubadda cagta liverpool iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan in aad iyo aad ay u liidato markii la eego iyadoona haddii aanu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool barbadhacaasi ay galeen waxay ka dhigan tahay labada gool labada goola in markaa kulamada ay ciyaari doonaan bilaa soo socdo aad aad u fara doono dhan kaleetana hadii eegnana kulanka ugu xisaab badnaa xalay waxau dhex maray koxda kubadda cagta real madrid iyo waliba cagta villarreal aad ayaa loo hadalhayaa kulankaasi iyadoona kooxda kubadda cagta villarreal markaa laba gool iyo hal ku garaacda kooxda kubadda cagta real madrid taageerayaasha barcelona farxad ay u tahay maadaama kooxda kubadda cagta real madrid markaa la garaacay kooxda kubadda cagta real madrid xalay fursado badan ayay khasaariyeen ciyaaryahanka la yihahda ayaa fursad badan ay khasaariyey iyadoona markaa la garaacay warengeyska kooxda kubadda cagta falaryaal ayaa xalay guuldaro xanuun badan gaarsiisay tobabaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo angelotin waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaartoydiisi xalay aadaeed ugu jiftay dhan kaleetana haddaynu eegno ciyaarihii xalay dhacay talyaaniga oo kale yuventus ayaa xalay guul muhiima ah ka gaartay kooxda kubadda cagta udinese inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta monza barbadhac laba gool laba goola ah ayay markaa ku wada heshiiyeen dhan kaleetana caawa ko iyo tobanka habeennimo jira kulan aad aad u xiiso badan waana kulanka aadka loo hadalhaya caawa koiy tobanka habeennimo atletica madrid weliba kooxda kubadda cagta barcelona waxaana lagu ciyaaraya garoonka ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee eh, atletic madrid waana garoonka lagu magacaabo metropolitano markaynu eegno eh, caawa kooxda kubadda cagta barcelona waxay isha ku hayaan in markaasi eh, guul ay ka gaari karayaan kooxda kubadda cagta atletic madrid lakiin labadii kun ugu dambeysay garoonkan ay soo booqanaysay kooxda kubadda cagta barcelona taako ayaa loo dhigay oo kooxda kubadda cagta barcelona maysan ku badinin markii la eego kooxda kubadda cagta barcelona caawa waxaa keliya markaa aanan ciyaari doonin ciyaaryahanka layhado jordi alba sidoo kaleeto robert lwandiski xataa kulankan waxaa leeyahay ma ciyaari karayo dhan kaleetana waxaa lagu soo bilaabi karayaa rafinha ansufati weliba ninka la yihahdo cismaan dembele halka kooxda kubadda cagta atletica madridna joe falkis oo iminkanba la saadaalinayo kooxda kubadda cagta atletica madrid uu ka baxo aado kooxda kubadda cagta manchester united ama arsenal ama chelsea in kulankaas safkood lagu soo bilaabi doono ninka la yihahdo anton crisman iyo weliba caresco ayaa ka mid ah eh, ciyaartoyda aad ku khatarta badan ee caawa wajihi doonta kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barcelona caawa dhan kaleetana haddii aynu eegno waxaa jira kulmo kale aad u xiiso badan fa kaabka waxaad ciyaaraya kooxda kubadda cagta manchester weliba kooxda kubadda cagta chelsea chelsea xaalad daran ayaa haysata waa kooxda ugu liidataa kuwa toob sugiska loo yaqaano xil ciyaareedkan kaalin tobanaad horyaalka brimilig ay ku jiraan afartii kun ugu dambeysana chelsea waa la garaacaya oo mancity ayaa markaa garaacaysay caawa todobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa ay wada ciyaari doonaan weli xidigo waaweyn ayaa ka maqnaan karaya kooxda kubadda chelsea ninka la yidhaahdo ngolo kante weliba james pinjilwell fafana ninka la yidhahdo levjeg iyo weliba golhaye eduardo mendi iyo weliba mount iyo weliba ninka la yihahdo hemi sterlin iyo christian bolsich ayaa ka mid ah xdiyaha ka dhaawacan halka masiti labort iyo weliba robert dias keliya shakila gelinayo caawa wanu arki doonaa koox kubadda cagta chelsea ah ugu dambeyntii ay guulka gaari doonto hadaleynta ayaan intaan kusoo gagabeynaya markaan dhanka iyo weliba qormooyinka qormada ugu xubinteena waxaa lagu bilaabay waxaa qur-aanka lala soo dejiyey oo loo soo dhiibay malakul jibriil calayhi salaam waxa uuna noqday malaga ugu fadliga badan malaa'igta waxaa qur-aanka lagu soo dejiyey nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa allaha yeelee waxa uuna noqday ruuxa ugu fadliga badan makhluuqa zaydulkhalqi waxaa qur-aanka loo soo dejiyey ama uu u yimid ummadda nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa allaha yeelay iyadiina waxay noqotay ummadda ugu fadliga badan ummadaha qur-aanku waxa uu soo degay bisha ramadaan bisha ramadaanna waxay noqotay bisha ugu fadliga badan bilaha sanadka waxaa qur-aanku soo degay habeen leylatul ah habeenkaasina waxa uu noqday habeenka ugu fadliga badan habeenada bal ka waran haddii qur-aanku u deganaan lahaa qalbiyadeena sheekadan waxaa kasoo qaadana oo qoray jaamac xasan yuusuf waayo qurmada ugu dambeysa dhankeyga haddii aan eegana marinay xasan albasri ayaa dul istaagay qabriga saaxiibkii markii la aasay kadib nin dhinaciisii taagnaa ayuu jalaacay ama fiiriyey waxa uu yidhi waxaad ka warantaa kan aynu aasnay haddii lagu soo celin lahaa adduunyada maxaa uu sameyn lahaa markaas ayuu ku jawaabay dembi dhaaf iyo weliba sahay qaadasho iyo weliba salaad ayuu markaasi dabcan boobsiin lahaa mar walba wuxuu sameyn lahaa alla ka cabsi sidoo kaleetana salaadaha waajibaadka ayuu mar walba tukan lahaa xasan ayaa ku yidhi ninka kale haddaba isaga fursadaasi oo dhan ma haysto waxaana loo baahan yahay qof kasta oo markaa muslima ah inuu fursadaasi uu ka faa'iidaysto waxa uu yidhi haddii aad mar dhimato mar kaleet ma jirto inaad mar dambe aad soo noolaan doonto ayaa lagu soo gebagabeeyey qormadan waxaanu ka soo haganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir xubinta bandhig warbaahinta bulshadana intan ayaynu kusoo gabagabeynanaa noole kulanti xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayaad degeysanayseen oo qeyb ka ahayd barnaamijka ogaale markaana ah, warbixinada kale ee haddii aan eegno barnaamijka ukrain waxa ay xayiraado kusoo rogtay xubno badan oo kamid ah dadka caanka ah ee markaa ku jira muwaadiniinta u dhalatay dalkaasi ruushiya kuwa oo markaa ay ku eedeysay inay siyaabo kala duwan usoo bandhigeen taageerada ay u hayaan duulaanka ruushka ku galay ukrain waxaa ku jira daraasiin dada oo kamid ah xubnaha farshaxaniistayaasha ah dadka caanka ah fanaaniinta iyo xubno kale oo markaa qaraar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waddanka ukrain valadimir zeronski lagu saaray cunuqabateyn dhanka xayraad socdaal iyo sidoo kale mid welibaba waxaa lasoo saaray ilaa xubno daraasiin ah oo magacyadooda ay kasoo muuqdeen listii ama qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ukrain master zeronski waxaa lagu eedeeyey in xubnahan ay ku jiraan xubno siyaasiyiinta u janjeera gaar ahaan hogaanka ruushka valadimir putin iyo iyagoo siyaabo kala duwan oo dhanka heesaha suugaanta iyo marka la eegaba arrimaha kale ee farshaxanka ku soo bandhigaya taageerada ay u hayaan ruushka waxaa ku jira dad badan oo caan ah oo markaa qeyb ka ahaa xubno ay ka mid yihiin xubnaha fanaaniinta oo lagu soo rogay xayiraadaha waxaa ka mid ah xubnaha aadka loo garanayo oo caanka ka ah baraha bulshada iyo guud ahaanba marka la eego ruushka iyo ukrain ana natrebka iyo xubin kale oo iyana kamida a ah dadka ugu caansan waxaa lagu eedeeyey inay aada ugu janjeerto xiriir wanaagsan ay la leedahay hogaamiyaha waddanka ruushka valadimir putin bishii february sanadii hore natrebeko waa natrebko waxay sheegtay inay markaa muujisay taageerada u hayso siday ugu faraxsan tahay duulaanka ruushka uu ku galay wadankaasi ukrain aniga waxaan ahay raashiyaan waxaan jecelahay dalkayga waxaan leeyahay saaxiibo badan oo ukreiniyiin ah waxaan dareemayaa inay yihiin xanuun waxaa ka socda waxay qalbiyadeena ku abuurayaan walaac ayay markaa sheegtay balse waxauu hadalkaas u muuqday mid markaa uun iska ahaa dhoolatus iyo sidoo kale mid niyadda lagu dejinaya dadka ukrein weli waxa u muuqataa in markaa iyadoo ay muuqato taageerada ay u hayso eh, xubnaha kale ee siyaasiyiinta ruushka gaar ahaan hogaamiyaha wadankaasi vladimir putin sidoo kale liiska cunaqabateynta lasoo saaray waxaa ku jira philip kirkrof oo isna ah mid ka mid a ah xubnayaasha ama dadka ugu caansan wadanka ruushka kana mid a ah fanaaniinta iyo siyaasiyiinta xubnaha saaxiibada la ah waxaa kaloo ku jira actor jilaa ah ahna maamule oo lagu magacaabo isna nikita mikalkof oo isna ku guuleystay abaalmarinada ugu muhiimsan ee laga bixiya dalka ruushka waxaa ku jiraan xubno badan oo markaa ilaa boqol xubnood gaaraya oo la saaray cunaqabateynta ay saartay xubnaha wadankaasi xafiiska madaxweynaha ukrein valadimir zeloniski Eh, dhinaca kalena haddii eh, aynu eegno warbixinada kale ee barnaamijkana waxaa laleeyahay eh, wadankan sacuudiga isna waxa uu markaa doonayaa in la bedelo qaar ka mida ah shuruucdii horey uga jiray oo qaarkood ay saameynayaan dadka haatan soo galootiga ah iyo xubno kale waxaa ka mida ah dadka la filaya in waxyaabaha ay saameyn ku yeeshaan laacibka dhowaan kusoo biiray kooxda alnasr ee christiaano ronaldo ahna kabtanka xulka qaranka bortuqiiska waxyaabaha qaar waxaa laleeyahay waa in la fududeeyaa sida maadaama aysan la jaan qaadi karin dadka haatan la filayo inay kusoo biiraan ama raadinayaba inay daawadaan ciyaaraha xiiseynayana laacibka christiaano ronaldo warbaahinta sacuudiga ayaa qaarkood aad u dhaleeceynayay habdhaqanka uu kusoo galay dhowaan tanii markii uu kooxda alnasir yimid dhowaan christiaano ronaldo halka qaarkood ay leeyihiin waa in markaa qof waliba aragtidiisa oo lagu tixgeliyaa waxa uu aaminsan yahay balse xukuumaddu waxaa la rajeynayaa in go-aanada qaar ay khafiifiso si markaa ay isula jaan qaadaan eh, xidigan reer yurub oo isagu markaa ku cusub eh, nolosha iyo jawiga bariga dhexe gaar ahaan dalka sacuudiga barnaamijka hore aad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibyaal dambe ee barnaamij wala dhegeysanaysaan saaxiib yaal markan waxad kuso dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney wuu rikoorradii ibliiskaa bato aan rabbi aqoone runta aadmin nacay beentii buu soo rakibaya war axmedow ha iska roortee ee runtu way ka daba iman war kalemaane waxaa hore loo yidhi beenay raadkaa raacda kugu maqan war adaan famina waxaa kaloo la yidhi nin been sheegay run ka leexay war waxaa kaloo la yidhi beentaada hore runtaada dambay u daran tahay war kalemaane beenla buunbuuni rugaanna kaagas war wow haddaad maqashaan wow kalaa jirteen wow mugga www badanaa wow war baarlamaankii maanta wuu waa ka jirtay w guddoomiyihiina wuxuu yidhi xildhibaanadii aaway w xildhibaanadiina qaar waxay dhaheen meelaan soo marnaa weynay wuu hadda kulankii waa baaqday wuu guddoomiyahana wuxuu yidhi baarlamaanka waa iska xira haddii xildhibaanadii la waayey wuu har waxaa la yidhi luqluq marow islaamiga waa imaanaa wuu ra'iisul wasaarihiina waxa u tegay ciidanka eritariya laga keena wuu war haddaan ra-iisul wasaaraha ahaan lahaa waxaan ciidanka dhihi lahaa wuu dagaal baad gelaysaana diyaargarooba wuu jubbaland baadna ka bilaabaysaana wuu kadibna waa horkici lahaa wuu aga wargooyin ciidanka madliyu boolis baa laga dhigayaa w war kalamaanay warmadeeyow mashirkii koonfur galbeed baa sidaa ku dhammaaday wayaabay waayahan dambe ugu miyaad ku walateen ar war ma haysiin ergaanahay shabaab waxay dhaheen dowladdan wadahadal ka rabnaa ergida ergidii koorayta wal adiina walka hire shabaab macaawina rabnaa may dhaheen war war ma haysaane wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdifataax qaasim wuxuu yidhi shabaab waxay naga codsadeen wadahadal war anigu waa yaabay ww madaxweynuhu hadda kahor waa ki yidhi cid kastoo shabaab xidhiir lale waa noo shabaab kale ww marka wasiir ku-xigeenka waxaa laga rabaa w inuu caddeeyo cidda shabaab ay la soo hadleen oo wadahadalka ka codsadeen oo xidhiirka lale ww war buutin hadda ka hor wuxuu yidhi ww wadahadalkan ugu sarreeya dagaalka waaye ww marka shabaab iyo dowladda ww wadahadalkii ugu sarreeyaa u socdaya hala wada ww wargooyin war ma haysaane ww madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay maalintii kadambe dambayse waxaa la weydiiyey shabaab wadahadal ma la geli asna wuxuu yidhi ilaa aan jabiyo wadahadal la geli mahayaa wuwadla gubka war kalamaanay war mahaytan madawiinay wagooyi kuuri kuriikidhafooro hiirinaay kiim jongun janjalalaf wasiir jee arrimaha dibidda daldelay wali indaliisdayn wali beeta donald trump beenlow waari aniina beenlow ete inoo ero suurtagal ee ah. sidaas dartii aniina wakukusiyay haddii maanta wasiir loo toogtay taraama beenloowa darteed alla ilaah maanta beenu garab heshay alla ilaah angolow maanta waqooyiga kuuriya inaad joogtay ahayd ha lagaaga siiye warwarka wayga dhex gasheene wasiir ku-xigeenka gaashaandhigu wuxuu yidhi shabaab ajaanibta wadahadal la geli mayno xabad baa naga dhaxaysaa ma dalkay nooga baxayaan kuwa soomaalida laakiin fursad bay leeyihiin oo shabaab soomaaliya miyaa jira aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi kadeegi maya dulmilow e waa ku dulmarna difac kadeegi maayo dulmilow e waa ku dulmarna difac warkalemaanay waxaa la yidhi wuu adduunyada wacaalkeeda iyo waaba waxaa jooga wararkii akhbaaraha intaa laysku warinaayo wadahadal shabaab soo dolbaday hadduu wasiir sheegay awooddoodii baa wiiqanto weerarkaa dhibay warkalamaanay wadahadalka shabaab doonayaan oo la warinaayo waran seexin iyo been xun oo dhagara weeyaane ha ku daalinina weerarrada waa la wadayaa war allah u naxariistay abwaan xirsi xaaji cabdina wuxuu yidhi khawaariijtu weligood qof mudan kama wareegtaane waa yeel arrala bay bursheen weesaduu qabaye wejigay rasaas kala dhaceen wariyayaashiiye wardigiiyo tasbiixdii ilaah bawdka lagu waabiye weli miya siyaarooyin baad weli u jeeddaane tawxiidkii baa weerar galay waajibka ahaaye w arabdibiri shabaab oo hadalkay dalbadeen laga diida w waxaan u malaynaa inay qaramada midoobe warqad u diri doonaan w oo ay dhihi doonaan w naga soo gaarasaan xaal maahna w warwar ma aysiina kale maanay w degmada kacda ee muqdisho dagaalaa ka dhacay w war macawisley miyaa soo gashay w uli munaafiq lanka talagalayaa muumunka tumuhayana taagnaana wargoyin walla meeshu meeshuu khilaafku ka taagan yahay welina xal looma helin war madaxweyne xasan sheekh wuxuu somalilan ku yidhi dadka laasaxanood xabadda ka daaya dad la hadlo u soo dira ma ka yeeleen he mase waa ka diideen war cabdullow miyaadan maqli jirin shifo horaa loogala quustay war maanta wuu badanaa ma isweysan tihiin maqaaraa geedkii ka habaabay kalamaan guuxay wado geed geedka kala yeertay guumaysyadoodaa ka badan guuto ciidaneh maxay u gambadeen waa kuwaan gelin dagaalkii amin laakiin ma afkaa lagu diriraya war dagaal daaman buu ku hadhay miaadan maqal war kalamaaray waa idinla yaabae wowda iyo warkiina dadkii waalaye wax kaloo wowda dhaama ma weydeen baryahan warnamiyow shirki dib u heliisiinta koonfur galbeed ay ku qiibgali madawiin xasan sheekh baydhow in jeeda dhegay runii been may ku jira warkaas xurmadayo qaar kalmida reer koonfur galbeed oo warbaahinta la hadla weli areen shirka baydhabana laguma casuubin loomana dhamma wixii ka soo baxaana nama khuseeyaan dhegii dhakaar walaska dhegay gaas reeda kukooy looma dhamma wala dhey una maniitirsan warmadeeyow shabeellada hoose miyaad inkiraysaa ww dadka deggan miyaad oqoon ww baydha waxaad u goy weysay ww aryaadhaha kale maanay wow diinnu way igu badatee wow madaxuna way igu xanuuneen wow wax la ag joogana ma ihdiina wow anigu waa tegaayaa wow cabdullow mar dhow baa lagu soo qabanayaa wow weli galalaarey wow nin magaaluu arodow siiga yaray wow gabboosayamadeeyow taasadaadan ka shallaayina wow anay ii taallaa wow wargooyin cabdilla waa dhaartay iska daaya w lafiinnana ilaashada ww war ciidanka soomaaliya shabaab ma bartaan w mar kastana iyagoo ayaa lagu soo kal lahaa w marka waxaan la yaabanahay cadow loo seeda xaggee lagu arkay w ma dhagarta shabaabaha ku cusub w subax dhaweyd kuwii maxaas ku dheelmaday soo ma ahayn w haddana sidee ku dhacday in lowlagaab gaab subax kale la gaado w wargooyin dagaalka shabaab waa khiyaano w ninka u seexdanay si ciisaa dibi dhalaya w reer muhuguri o reer maha waxaasa sharka baadadeen wali areena wuu walaagiba shabaab hariirle la degmidon sadabara gudaanti an ku bahen wuu waddada maxaasi waddada aadan yabaalmeelin hayne baaburhan in mara koro ma jara wuu labaatan kilomitir kahega madiusa maranu baawurka inoo galantaa heetiyo waana teleefanka dabadir wuu hadii haddiisu weelo waayo oog iyoonay uunga iska dara doona wuu war reer soolfardaha badanay saaran yihiin qaar ha ka tegeen wuu labada farasee buntland iyo somalilan mid ha raaceen jabada ssc iyo khaatumana mid ha raaceen ama waxoo dhan ha ka wada degaanoo soomaali weyn ha noqdeen qaar kililka u gacan haadinayana waa la sheegaya faraskaas hawl kaluuna gelinayaae ka digtoonaada arabkoba walika maah maahay man rakiba khamsa farasayni shagan wa shagan wargaboosow lama dirirta isma daaweysaa la yidhi weynay mahmahdiinnu waa bidco w dadka somalilanna waa abti iyo adeer w hadda faraha nagala baxa w war hadda qayladiinnu yaynayna soo gaadhin w war soomaali hal dagaala u bannaan w waana midka khaywaariijta w inta kale waa baadil iyo dulmi wax laga faa'iidayaana ma jiraan boqonnimo tan ugu weyn waa waxaad ka dirirtood ku dayaysid khayrka dulmi lama dugaashada daacadi ma hungowda wanaag daacadi weyday dulmilow heli maayo dab ninmaan ku joogsan dambastiisa kama naxo dab markaan ku joogsadaan damqada dad markuu i qaadaan ka durka talo markay ideysaan daba ordaa ama talo layma toosanoon raaci karo ama ruuxtayda yehelooy taageera noqo xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagaba wahayd barnaamijka ogaal guud ahaana waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen karen anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijka idin soo codsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo سيوب احنا miraha libaaxa barqankii waraysta buraha shabiilka dhilabaadhidhaada abulaha libaaxa barqankii waraysta buraha shabiilka dhilabaadhidhaada iga horboodaan bownaa salaama bakaylaha sidiisaan burcalin la seexda markuu iga horboodaan bownaa salaama bakaylaha sidiisaan burcalin la seexda wuxay baday jacaylku wuxay bari ka sii daran bilaabaad raacaysiyo miligtaa hilaaciyo garaa bidhaankaan kugu baadi doonaa bari ka sii daran maray jacaylku wuxuu ibari ka sii daran bilabaad racaysiyo birigtaa hilaaciyo bilabaad racaysiyo birigtaa hilaaciyo garaabi dhaankaan kugu baadido way bari kasii daran bilaabaad dhacaysiyo dhiligtaa hilaaciyo garaabidhaankaan kugu baadi doonaa wuxuu hibaday jacaylku wuxuu ibari kasii daran wuxuu qaaday jacaylku wuxuu ibari ka sii daran bilaabaad dhacaysiyo dhirigtaa hilaaciyo bilaabaad dhacaysiyo dhirigtaa hilaaciyo garaabi dhaankaan kugu baadi doonaa

jacaylku wuxuu bari ka sii daran bilaabaad racaysiyo dhirigtaa hilaaciyo gaaraa bidhaanka kugu baadi doona wuxuu ibaday jacaylku kasii daran wuxuu ibaday jacaylku wuxuu ibari kasii daran bilabaad racaysiyo dirigtaa hilaaciyo bilabaad racaysiyo dirigtaa hilaaciyo garaa bidhaanka